وسلم qala النabiy naumay kagoolay yakunu khalifaة min khulafaa'ikum fi akhir الزaman yaxkul maala walaa yacud yakunu may haado doona khalifatn khalif yakunu yujadu khalifatn khalif ya lehelo doon khalifkaasoo min khulafaa'ikum khalifintin kumid aya fi akhir الزamani zamanka akhir shay lehelo doon yaxdu huwa khaliifku suge habshamiyey almaala maalki habshamiye walaa yacudu matiriyaayo hu almaala maal matiriya waay muslim iyo rawahu muslim iyo xadiskana weriyey ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyna umay kawala yakunu khalifatun yani taami waaye yujadu khalifatun khaliif iya lahelo doon khaliifkaasoo min khulafaa'ikum khaliif intin kumide iyo fi aakhiri zamani zamanka aakhir shay lahelo doon yaxtu huwa khaliifku sidi habshimiyaayo almaala maalka habshimiyaa maalka ba yani haraayo habshimiya lay walaa yacud mtiryaan almaala oo si maalka waktigaasan badla rawa muslim muslim iyo adidkana wuriyey an abi hur musa radi allahu i abi musa alashcari radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qala nabiyuna umay kagoolay layatiyana maray oo maray cala naasi dadka korsho may mara doona zamaanunga mara doon zamankaasoo yaduuf rajul rajul yani lawareego fihi fi zamani bisadakati lawareego oo min adehebi falaa yajid ahadan halaan ahadkaasoo yaakudu gaadawha sadakata minhu min arajuli kugaadaw halaan wayura rajul rajul alwaaxidu halinko ewal argo doon yatbacu rahaayan hu rajulku suga arbacuuna afartun rahaayan imraatan min imraatin afartun bilaamood rahaayan yaludna megan galaayan bi birajuli min ajli kilat rijaali rijaal yaraantooda daraadeed wakahrati nisaai bilaanta badnaantooda daraadiye rawa muslimun muslim iyo adidkana weriy abi musa alashcari cabdulahi bin kaysa magaashilankasay radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naho may ka goolay layaatiyana maray oo maray cala annaasi dadka korsho may mara doone zamaanun zaman iyo mara doon zamankaasoo yadoofu rajulu rajul wareegaw fi fi zamaani zamanka fisa la dawaafayo la wareegaw bisadakati sadaka zaka la wareegaw sadakadaas mina zehebi e zeheb e weliba zeheb kaale yani liwareegay o gaaleeleye oo dadka dhanbi yani maalgabeen nagdaayan falaa yajid huwa rajulkin kanaan axadan kanaan axad kaas oo yaakuduhu axadka gaadaw ha sadakada minu min arajul kugaadaw helaan oo lan sadakadi eedahaytis liwareegahay kugaadaw helaan e dhii doonte rasulka fi akhiri zamaan wa wa yura rajul rajul iya la arage rajulkaas alwaaxidu halinko ewa la arage yatabacu rahaayan rajulku suge arbacuun afartun rahaayan imraatan min imraatin bilaan e afartun bilaamood islay yani rahaayan larage wa yaluz yaluzna megan galaayan bi birajuli rajulkaya megan galaayan e yastatirna kaasturumaayan wayaktahay waya waya waya wayaxtasinna kadoorsadayan bi kulluhuna turiidu minhu an yankihaha kulisho may fadaayan afartunkaas bilaamoodtikas ini lankusige guursad wayajcalaha fi wa kanafihi islay guursado reed megantis reedsa ilay galaan lankasa saasa fade wa may saasanagadaas eray rasuulka tilmaamay min ila min ajli kilati rijaali rijaali yaraantooda daraadeed oo rijaaliya yaraadaas fitanka dhamaadaya wa kasrat nisaai wa min ajli kasrat nisaai bilaanta badashadooda darteed bilaantina badlaayan markaasa hal qof migan kuweydiiyaayan kulisho a rawaa may weriyey muslim muslim iya wacdeedka weriyey وan abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qaala nabiy naumay ka goolay ishtaraa rajulun rajulko iya gadaday min rajulin rajul heshiya kushiraysaday cakaaran muguurtiya fa fawajada ladi kiya helay ishtaraa shiraysada alcakaara muguurtada shiraysaday min kifa fi cigaarihi muguurtida dahdiya may kahelay jaratan shaambido iya kahelay fiha fi ljarati shaambida dahdiyana deebun deeb kasugnaadi faqaala ladi ki may kagooley ishtaraa shiraysaday alcakaara shiraysade mayn kagooley liladigi mayn kagooley hud gaado idhaba ka gaado inama ishtaraytu an shiraysaday minka adegaal arlaaka wa shiraysaday walamaystare an mashiraysane adhab dheeb an mashiraysane wagala ladi kimay kagoolay lah liladi ladiga lahayay alarba arad lahaytay baaya agahay inama bictuka koo beeci alarda koo beeci waman stakara fiha fi lardi arad i walidatiya kajar dhon koo beeci sakagooli mana mafada ley deebka mafada aniib sikin kugadi lay fataxakama lamadiya xuguntumaayaan ilaa rajulin an xuguntumaayan rajulka oo xaakimka walidaayan arantantan ay maxugmi yeeraayan faqaala ladi kimay kagooley taxaakama lamadi kaxaakum agdan ilayh ila ladi alakuma waladun awaladun lakuma lamadin unogsiin sugnaaday qaala axaduhuma lamadii gof doodeen koosho may kagooley axaduhuma axad lkhasmayni lamadi doodeen koosho meray lian ma in sugnaaday gulaaman odoonko maya kuriko in sugnaaday wa waqaala alaakaru kan kalan meray li anina jaariyatun anin gibirtooy in sugnaati qala alxaakimu xaakimki meray ankixaa lamadinka nikaaxa algulaama kurika aljaariyata ka nikaaxa wanfiku nafageeya calaa anfusihima lamadaas kuriki gabarto korsho ka nafageeya minhu min almaali maalkasi kanafageeya watasadaga sadageeya lamadaas kasadageysaraan wa oo maalkasaasambadadaley wa an abi hurairata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy ka kagola istara rajulun rajulkoo gadaday min rajulin rajulkao kaliya ku gadaday cagaaran maguurtiya kugadadi arlan may wa cagaaran ay arlan arlado iya kugadadi maguurtad manaa dhulka iyonayo wali korshay kayaal dhulki geedo kayaalan iyo dhulki gurya kayaalan anasa cagaar maguurti leday rajulka cagaar ku kusiraysaday reer fawajada aladi mustarki may helay istara fawajada heli aladi mustarki istara siraysada alcagaara dhulki gadadiya may ka helay fi cagaarihi cagaari ladii ladigi maguurtidii dhulkiishay dhahdisa may ka helay jaran shaambido ka heli iya fi ljarati shambida dhaadiyana dahebun deeb haadi fagala ladi kimay kagola istara huwa ladi shiraysaday lahu lilcagaari fagala ladi may kagolay istara shiraysada alcagaara shiraysadi may kagolay lahu lilbaayici wa baayacgi may ngaray ha sud gaadoy lan yaho baayico dahabaka deebka gaadoy inama inkal maana isarays wala shiraysada minka deebka alarda dhulka ko shiraysaday deebma ko shiraysana gaadoy maana deebka koy deebka o gaadoy shambidin deebka bu koy o gaadoy walam ashtari an mashiraysane adhab adheb magadane sari mana waqaala ladi kimay kagolay lah liladi ladi alardu aradan sugnaati meera inama inkalmahane bictuka an adi koo beaciye alarda koo beaci wamaa koo beaci fiha fi lardi arada dhahadiya kasugnaadiya koo beaciyo fataxaakama lamadii xukuntumen waa doodba dhiida ila rajulin rajulka yan xukuntume faqaala ladi kimay kagolay taxaakama xukuntumeen ilah ila ladi xukuntumeen meera halakuma waladun si kala lasingsal saaran wale adnakulaasabtaana alakuma lamadin walasun walasin sugnaaday alwalad yuطlabu cala dakar walunsa walad hoobler migl nagda bilaano nagda walad lay qaala axaduhuma lamadi koosho axadulkasmayni lamadi doodeen koosho merayliya ana in sugnaaday gulaaman kuriko in sugnaaday galalaakarukan kalan meray lianin ma in sugnaatay jaariyatun gabarto qaala alxaakimu xaakimki may ka goolay inkixaa ankixaa nikaaxa algulaama kurik aljaariyata gabarta kadara anfigo nafaqeeya calaa anfusihima anfusi lgulaami waljaariyati gulaamki jaaridi nafyaalso kanafaqeeya naftooda kanafaqeeya minhu min almaali maalka minhu min ahebi wa reebka lakadoodahay kanafaqeeya watasadaga sadageeya caleyhima lay wa namada korsho kasadageeya maalkas mutafaqun caleyh sidiya kalkun xukunki lakashal saari kalkun aakhiru zamaan saasa maalkan bado doon saasa rasuulka nin sheegay sala allahu alay slam walan dhiine o waana dhii doonan waanhu an abi hurayrata radi allahu taala canhu anahu ana aba hurayrata samic degi rasuul allahi degi sala allahu alayه wasalam yaqulu rasuulka halka gola kanad imraatani lama bilaamod iyo macahuma mal imraatayni lamada bilaamod macsho may haadeen ibnahuma lamadii unug ya haadeen yaa dibu waraabiya koy fadahaba dibu waraabiy latabay ibni ixdaahuma lamadi bilaamod toodiyo yani waa ka inugsha waa latabi faqaalat hiya ixdadieedahay timeertay lisaaxibatiha saaxibat lixda icdadii oo unug waraabad yakaaday meeti kale lijarka mengartay inama dahaba dibu waraabag latabay biniki unuga latabi wagalat lukratin kale meertay inama inkalmaane dahaba dibu waraabag latabay ha dibnaki unug sida latabi siya kadooden lankakanlagaadi unuga kanlagaadi taasa kadooden fataxakama lamadi xuguntume lamadi gabrood ilaa daawuda sala allahu alayhi wasalam nabiy llahi daawud samisha wa yan xuguntumen nabi daawudo arintaasan haysate ha ani gabarsan unugan kadoodahan fagala huwa daawod ang cugmiya bi bilwaladi unugi man cugmiya lilkubrati dewinayt ti gabartiyar haytay unog laasim e si kala dewinayte unog sala gaaday muraabo gaaday tiyang cugmi ye fasi haytay fakarajata behen cala sulayman binu daud yaka behen sala allahu alayhi wasalam ahay nabilahi daud arisha o sunu naba eho sulayman binu daud nabi nabi dhaleeyo yaka taben korshay ka maran yan seden wa faakbarata lamidi gabrood an hu sulayman an kabareen sulayman o haysana haysate waan aawkana saa xugmi waana kaganacwaynern fagaala may kagoolay masalam yani sulayman may kagoolay utuni insheena bisikini mindi insheena ashuku dhan baley unukan makadooda haytaana tinshal tariga insheena tinshal goyer ashuku dhan baley ho algulaama alwalada waladka dhan baley baynakuma namdatingasin dhan baley mindi insheena fagaalati sukrati winati ayi halninshal goyerti mana fagaalati sukrati yarati mertay laa tafcal unfaloy indhambaloy raximaka allahu ala king naxariisa huwa weledka ibnuhaw aha ya onog shehaade yani indhambaloy onog isku nooladola mugasaarti isiya naxariis lahaati siyarayta naxariis lahatay diwinayt kolku manal indhambaloyles bes markaasa fahmi faqala huwa sulayman xukmi bi bilwaladi lisukra siyaraytan xukmi wa onog ya naxariisa onog naxariisaay ya dhali taasa dareemi markaasa meelka xukmi xukunki awshay kabacdi dabseedi kusi xugun shay yani yani sarmaray mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay wacanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu anahu ana aba hurayra samica abu hurayra dheegis rasuullahi qoola rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goolaw iya dheegi kanat imraatani lama bilaamood iyo macahuma mal imraatayni lamad bilaamood macasumay haadana ibnahuma lamad gabdood lamadiyo kurihiya haadan jaa dhiib waraabiya koy fadahaba dhiibu waraabigila tabay bibni ixdaahuma ixda lmaratayn lamadi bilaamood toodiyo nugse wala tabi faqaalat hiya ixdadi ma ertay lisaaxibatiha saaxibat lixda ixdadi saaxibadiya man ertay inama inkalmaan idhaba diibo waraabag la tabay bibniki owlaadisbaajifanakida la tabi waqaalat lukraati kalan ma ertay hin yaraydi inama dahaba diib waraabag la tabay bibnika bibnaki onugkida la tabi fataxaakama xuguntumen haba nabi daawud sedan fataxaakama xuguntumen ilaa daawud sala allahu alayhi wasalam nabilaahi daawud yani yen xuguntumen faqala huwa daawud xugmiyay bihi bilwaladi en xugmi lilkubra taasa fasixayte fasixnimadi ilah yeelan hogmi wa fakarajata lamadi giblood hadana ben calaa sulaymana barikana seedan heba tikalegana yani seedan fakarajata ben calaa sulayman bin daud sala allahu alayhi wasalam korshe iyaka iyaka behen waay an seedan yani faktaah faakbarata lamadi giblood kabrena hu sulayman an kabrena bilkabari kabarki an sheegana sajarte sajarte wan aw kana sahna ogmiye aw kana sahna ogmiyeran faqaala sulaymanu may kagola saas mi ahaa anina sun xukmiya yutu sheena ani aninlakoya bisikini mindi in sheena ishuku dhambalay alwalada nogun kan kadoodahaysana baynakumasin dhambalay mindal in sheena el fakalati sukrati yaraytimertay laa tafalan faloy tankel wala yartadi mafhumuka taas mana hal nin dhambaloy ma dhalneye hal nin dhambaloy lesa lamadaba nuglangasanagadan fadaas fakalati sukrati kalmertay laa tafcal unfaloy yani waa kadhambalnay raximaka allahu sulayman o lakingnaclisa huwa welakan kan ibnuha iyo nog shahaadey nooladolamagoosi haadndambaloy fakala huwa sulayman markaasa faamay xukmi bi bilwaladi lisukrati raishan xukmi may wali liana raxmataha raxmataha naxriisiya liana raxmataha bilwaladi naxriisaay waxirsaha calaa bagaai unuga baagaashidis kadadaalahay taxayanaalay baagaado kadadaalahay walaw fi xijri laratiha tangluradi ehooye odowsha eh libersiya bakanagaada iskaroogoye lata yadalamay tusiye calaa anahu ana alwalada waladuha unug ini unugshay kaasa tusiwa sidiya kolkun xukunkireesngaadi ijtihaad iyaasi iyaasadi ijtihaadi sala nagati ijtihaadki waa kobay mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay waan mirdas alaslamiy radi allahu tacaala canhu anahu ana mirdas gaala mirdas may kagoolay gaala nabiyu nabo may kagoolay sala allahu alayhi wasalam yadhabu saalixuuna haanka suubungya tabaayaan alawalu hani hor iya tabaayaan falawalu hani kale hor iya tabaayaan watabka may baagahadastay xusaalatun weegi iya kaxusaalati shaciri shacirti weegidi lamid awi ah, tamri timirti yani gubsha lamide eh. laa yubaali lahu ilaahay man aaba walaw hum yani xusaaladaasay man aaba walaw baalatan aaba walaw man aaba walaw ilahay red qala nabiyuna umay ka golay sala allahu alayhi wasalam yadhabu saalixuuna dadki susuubanaayang atabaaya alawalu hani hor iya tabaayaan faalawalu hani kale horay hadana sii tabaayaan wa watabqa may baaqaadasay xusaalatun weegi iyo baaqaadas alradi min kuli shayin xusaalo may larey aradi min kuli shayin shay kasta wala radige hun weego oo kale baaqaadas wa ka cutaalati shaciiri imadigi weegadis namid e shaciirsamay bo waed weegadi un badan ali sheegay kolka shaciirtiyeede weegadi oo kale lamid e wa baaqaadaseer dadoo saas yani kiman lahayne saalixiinti si tabaaya aw itamri ka cutaalati tamri timirti gubshaba lamid e timirti gubshe oo kale iya baaqaade laa oo saas oo kale dad lamid e baaqaadeen wa laa yubaali lahu ilahay ning abowalanhum xusaaladaas ilahay ining abwalan balatan abwalaw ining abwalan wa yani rawa lbukaariy bukaariy adidka weriyey saalixiin maylray man addaa xuquuq allahi wa xuquuqa cibaadihi lang ali lanki gududay xaqulahina gududay xaqulcibaadna gududi kaasa saalixiin lere wa an rifaacati bni cibaad raaficin azdurakiyi radia allahu taala canhu qala rifaac mayka kula jaa rajulu rajul yakooya ila nabiy nabagan kooy sala allahu alayhi wasalam qala rajulka meeray ma tacuduna maytiriyaasa ahla bedrin ahlu bedr may kutriyaasan fikum dhadin may kutriyaasan qaala qaala qaala anahay ma yani wa kay saas a qaala nabiyna umay golay min afdal lmuslimiina muslimiinta kan nfal badana kutiriyaan o kalimatan akagoli naxwa naxwa lkalima kalimada oo kale eh mitla mitla lkalima qaala may kagolay jibrilu qaala jibrilu maera wakadalika kama tacuduna sidan tiriyaasaan ahla bedrin fikum dhadin min afdal lmuslimiin intiriyaasan a mahi man shahida lanki xaadiray badran bader xaadiri min almalaaikatina nacud non untiriyaan min afdal malaaika malaaigdahan anfal badan unon kutiriyaan wa rawa lbukaariy bukaariy e wadika wariyey qala jibril jaa jibril jibriila koye ila nabiy an koy sala allahu alayhi wasalam qala jibril may kagolay ma tacuduna may tiriyaasan muxamado ahla bedrin ahlu beder may kutiriyaasan fikum dadin ahlu beder may bu saxaabta dadkin fal badan waay saabu rasuul ani diinta yani waa kayhin korweelo shen fal badan oo jihaadkin horey oo kuki gaadeen sis boqol iyo toman i la sheege dad yar ahaayen saddex boqol iyo toman i dhowr qof oo kala yahaayen tumi sida tumi afar tumi shan kabad ah yani saas waay kalku may kutiriyaasan dadkaasy qaala nabiy na ka kagoolay min afdal lmuslimiin nacudu tiriyaane ahla bedrin tiriyane min aflali lmuslimiin muslimiinta ha an kafal ku kutiriyaan o kalimatan o qaala nabiy ka kagooli kalimatan kagooli kalimadaas oo naxwa naxwa lkalima kalimadan oo kale qaala jibril jibril may kagoolay wakadalika kama tacuduna sidan tiriyaasan ala bedrin fikum dhadin min afdal muslimiin kutiriyaasan oo kaliye yani nacud nunu tiriyaan man kutiriyaan shahida huwa manka xaadiray bedran xaadiri min almalaaikati kumide min afdal lmalaaika malaaigdaha anfal bada nun kutiriyaan yani ixtibaaga lala girgir wa wal yani wahaidin wal kucadafi antin wala yaal yani waksaaso kalkun wala meel kucadfanag lagadare sawa lbukaariy bukaariy adeskana weriyey وan iبni cmar رadi الlahu taعala canهuma qala iبn cmar may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu عalyه وasalam ilahay rasulki may golay ida anzla الlahu taعala ilahay hadi hadijiyo yani biqوmin cala qوmin qoom korsho ilahay hadi hakadijiyo cadaaban cadaab hakadiji asaaba alcadaabo cadaabkaso asiibe man yasiibe kana huwa man kaaday fihim fi lqوmi haadi uma buciثuu walhabiye cala acmaalihim cala gadri acmaalihim acmaalood gadarkood yalhakbiye waay mutafaq عalayh can iبni cmar رadi الlahu taعala canهuma qala iبn cmar qala rasuul الlahi sala الlahu عalyه وasalam ilahay rasulki may kagolay ida anzla الlahu taعala ilahay hadi dijiyo hadijiyo biqوmin cala qوmin qoom korso ilahay hadi hakadijiyo cadaaban cadaab hakadiji yani asaaba alcadaab cadaabkasoy asiibe man duula asiibe kana huwa man kaaday fihim fi lqوmi qoomka dhadiyo haadiya asiibe wa uma buciso qoomki walabiye cala acmaalihim cala gadri acmaalihim acmaal lqوmi qoomkaas acmaalooda gadarkoodi yalhakabiye oo saasureed yani dad hun ka dhahjiroshe yani sawafiraahi way wal diide lere dad hun la dhah degnaado lulog dadkoob umaadaan wal kudah bae walku jiroode wa may wele cadaabka dege cadaabka sooba deg kan fayli kan kale kuli islami meele idaa nazala alcadaab yacumu saalix waaalix wa kan suubun kan hun kuli cami meele hadhowti reed hadhowti hood dad faylaka jirang maha uma bucitu walhabiye qoomki faylahaaye calaa acmaalihim calaa badri acmaalihim hani faylahaayen acmaaliyo laakbiye hani kalena saaso lamsrinidisaaishe laakbiye hadhowti reed mutafakun caleyh om onayaw ahlulfis eho ahlulfujur e dhahrogowkooda reed yani walkuroonya leremay walay cadaabkaaso hadeg yani amimawshelkobsade wal kudhaabe mutafakun caleyh wacan jaabirin radia allahu taala anhu qaala jaabir may ka goolay kana jidcun jidabko iya yaquumu nabiy nabo guma jari sala allahu alayhi wasalam ilah ila ljidc iya guma jari yani fi lkhudba markii khudbada akriya rasuulka madinadog minbarjay may haadi jaray jadabko jadabkoti mar eed meel dadban iya koro jaray meelaka khudba akri jari falama wadica lmimbaru mimbar marki dijiya samicnaa dheegni liljadci jadcigi haal on sugnaadiya dheegni mitla sawti lcishaari hali oo tuman sidida hayti soodka oo kaliya dheegni xataa nazala nabiy nabag ilaa mimbarka kudego sala allahu alayh wasalam fawadaca kudijiyo dawyada nabi nabag galantis kudijiyo yani wa kay alayhi cala ljadci kudiji fasakana aljadcu dadogi markaasa aamusaysii onagi ooyay oo oytunto isuma siyaay jubjublan siyaayr an aamusaay oo kale hinjirey bes tartiiba shumangari wa وan jaaبirin رadi الlahu taعala anه qala jaaبir mcjizu mana walalayaab mcjize a didiba yani gaylihay geda gaylelid kalku yani shay oonaya jaamid aho enjegan oo gayliya bigudrat الlahi taعala oo saabtadona dheegayan asxaabta dheego shemaingata jidagaas gaylihay dheegahayan karaamingata rasuulka binisbati lirasul adilan firion mucjizingata mana kana jidcun jidacye may bahaaday kana jidcun jidco may bua saago shajari geedka hoogshay hoose walmuraad huna saago nakli timirti yani waa kay dedeb shalew kana jadcun dedebkoya mayba yaqumu nabiyu naboo guma jari ilayhi ila ljadci jadagaasaan guma jari yani fi lkudbati khudbadi guma jari marki khudbada akriya rasuulka sala allahu alayh wasalam iya dedeb kusugiya guma jari kasunuma jari kalkun falama wadica almimbaru marki dembi lanka onayo yani farsamo farsamo kasaay odoonko shee rasuulka yani farmingan farday meere misgabirto odoonshe hayin suubi arimana geedko hayin gor mimbar hayin kasuubi mimbarko yara laansobi kolkun falama awal masaajidka ba isku yaraaye mimbarko ya yani yar hoose dajarin jaraye laansobi mimbarkaya masaajidka laadaha giri jidacgina meelisa isku yaal falama wudica almimbaro kolkin jidacgi kutabay dadabkii kutabay mimbarka kori rasuul falama wudica almimbaru mimbarki marki ladijiya samicnaa dheegni liljadici dadabki haal unsugnaadiya dheegni mila sawt lcishaari tuman sididi hali o tumun tumun tumun bilood oo kale rimanaytay saasayt soodka oo kaliya dheegni waay taas oo kale ololaw jadabkiiba ololaw xata nazla nabiy nabag ilaah kudege sala allahu alayhi wasalam fawalaca nabiy nabag dijiye yadaw yada nabi nabag galantisa dijiye aleyhi ala ljadci jadabkii korshe ka dijiye fasakana aljadcu jadabki deed aamusa hin jiray marki dem aamusi wa wafi riwaayatin falama kana ywm ljumcati jamaayoonshi marki asari kana tami wa kabar muwadirto falama kana ywm ljumca jamaayoonshi marki asaliya gacda nabiy nabag fadheedi sala allahu alayhi wasalam cala lmimbari mimbarka korshe fadheedi fataacat naklatu timirtiya alati nakladaaso kana nabiy nabo yakdub khudba akriyaay cindaha abdiya ku khudba akriyaya kaylidi dadabkiy timirsilkin sheegahay hataa kaadaas hataa ilaaya sigdo antan shaka hiya nakladi adayni shal dhambal dadabki shal dhambalmo sigyalilay mana rasuulka deerey amusima ini dhambalanto sin kayliyaas sigyalilay mana yani wa kay kacda nabiy nabada fadheedi falama kana yawm ljumca min bara lansuubiyay falama kana yawm ljumca jumadi yonshi marki asaliya gacda nabi nabo fadheedi sala allahu alayhi wasalam ala lmimbari mimbar korshiya ka fadheedi fasaxati naklatu timirsiya kaylayti alati nakladaas oo kaana nabi nabo haade yakdubu nabi nabo ini khudbakiyaan cindaha cinda naklati nakladagdiya kukhudbakiyaaya kayleydi hataa kaadati naklatu naklada inti kusigdanta shakda hiya nakladaaso ini dhambalanta ilaa kushegdo yani dhimbalamo kusigaasi ya rasuulka sala allahu alayhi wasalam hasali markaasan aamusi yani hasal yelilay mana riwaayo kale wa fi riwaayatin wili soodo fasaxat may gayliday fasaaxad hiya nakladiis gadabkiya gayli siyaaxa sabiyi ka siyaaxi sabiy saba gayladiis oo kale an gayli mooy wa fanazla nabiy nabo degi sala lahu alayhi wasalam xataa akada nabiy nabo ilaa kagobodo ha anaklata timirti gadabki islangaado humbaarsa falama nabiy nabo dumuday ha anaklata dumay ila ila nabiy saan gobod nogiis ilan gobodaay oo kale waaba gaylihay nog oo kale kua saan goboday hadumuday inta yani saaray rasuulka fajacalad may gudagaleyta inu ini jireedas anina sabiyi sabigi yani jibesi oo kale inhilata onog yani lahasaliya unta lagogday lijiljila oo kale lasadengila oo kale fajacalad hiya naklidi may gudgalayta inu ini yani waa kay masalan ba hay jibeedas anina sabiyi ka anini sabiyi sabigi jibeedsi oo kale injibeedas aladi sabi oo yusakatu laaamusiya sida injibeedasi oo kale iyan injibeedas xata istaqarad ilaa kuxasalo ku aamusta shamug erta xata istaqarad hiya jilcidiyeeda haydinti ku aamusta kuxasala qaala nabiyna humay ka gooley rasuulka sheegay walin oyti maingoyti ileeka jarte qaala nabiy na may golay bakat oyti nakladon tang ergahasan ma ngoytay alaa maagi an goyti hiya naklada hatay tasmacu ti dheegasaas min adikri waay min alkhudbati khudbad iyo dheegasiya waaytay dikrig ilaahay waaytay saas an goyti waay kalkun shay yani saasureed jaamidaadka aywa xaywaanaadkiyo jaamidaadka iyo jaamidaadka kulli wehel wehelsadaayaan dadkan oo ilaahay caabudow wehelsadaayana yani kaxasalaayana adkaartasay ma aan aliley mana mal dareema mayo yani maan fadayan fadayan dhulka ka cibaadaysidaas makaanka ka dareerahay to cibaado ka sameeyahay meel baad ka cibaadaysidaas camalkii ka same dulan korweela kulli walaagi dhong adi yani kijidbadaayan hakin ooyan qiyaamaha dilitililahayo kolkan khayraadkana walaan ooyahayan ooysanti kolkan hordhaan qarsanayti oo binaanka bati saabtadon dheegayan rasuulkana dheega sala allahu alayhi wasalam bakad oyti rasuulka ciladon oyti sheegi fanazala fasaaxad siyaaxu fasaaxad hiya wa fi riwaayatin fasaaxad hiya nakladi kayliday siyaax sabiyi ka siyaaxi sabiyi sabigi kaylidiis oo kaliya kaylii fanazla nabiy nabaga degi xata akada nabiy laa kugaadoha annaklata kugaado falama nabiy nabo dumiha annaklata dumay ilayla nabiyin dumay fajaclad hiya nakladi may gudgalayta inu hiya nakladi hedayni kayliyaas anina sabiyi kaanini sabiyi sabigi yani jibeedo shay oo kalen jibeedaas fa inu jibeedaso anina sabiyi kaanini sabiy saba jeb jibeed shay oo kalen ka jibeedaas aladi saba oo yusakatu laamusya hata stakarad hiya nakladi ilaa kuxasalo ku aamusa qaala may kagolay bakat qaala nabiy bakat geedan oyti bakat hiya shajaradan tan eho nakladan geedan e gedabkan oyti eri rasul calaa maagi korsheen oyti kanad hiya naklada hatay tasmacu si dheegasaati min adikri dikre dikri iyo dheegasi daraadian ooyahaytoa rawa lbukaariy bukaariy wacdi suriyey وan abi taclabat alkushaniyi jurshum binu nashir magaashilinkaso radi allahu taala anhu an rasuuli lahi sala الlahu alay wasalam qala rasuulka may kagola in allaha taala ilahay farala ilahay faral weli faraila farilyariya faril weli falaa tudayico halaytanhaa farailas wacada ilahay sohomey cududan sohomiyey falaa tactadoon gudubtanhaa cududiyede waxarama ilahay xarim ashyaa sheeyaali xarimi falaa tantahi kun gariidanhaa ashyaadaas wasakata huwa la amusay an ashyaa ku raxmatan liajli raxmatin naxariis darteed lakum isilsin naxariisa gayra nisyaanin haln falaa tabxasu n raadiden canha yani waa kay masal ashyaay shaydaas inkusu dabgalen inraadide rawa xadis xasan waay rawa mayuriy xadiska daragudni wa ayruhu wa an abi taclaba saxaabigi kunidis abi taclab alkushani gabilka kushani lingnise jurshum binu nashir magashin jurshum binu nashir radi allahu taala anhu leray an rasuulillahi may kuriyey sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka nika gool in allaha taala ilahi farala fahuwa ala farlweley faraaida fariilyaalya farlweli falaa tudayicu nhalaaytanha faraa'idaas waxada huwa ala soo homeeyey xuduudan soohomyaaliya soohomdiki laa soohoma dhiki waayo manhiyaadkin isku reebi wa falaa tactadun gudubten ha xuduudiyeeda inti laabsaten gudubten waxarama huwa ilahay xarim asyaa sheeyaaliya xarimiyari rasuulka falaa tantahiku n ga riiden ha ashyaa ashyaadaaso insamayten oo n ga riiden wasakata huwa la aamusay can asyaa sheeyaaleha shooku aamusay raxmatan liajli raxmati naxariis darteeda lakum lising naxariista gayra nisyaanin haalan helmaansanaan ilahay sooku wargab iyag waamusay falaa tabxaso una raadideen anha an ilashyaa shayaalkaas una raadideen xadiun ada xadiun way xadiskaas xasanu rawa dara kudni waayru ayru dara kudniya huwa xadiska uriye waan cabdillaahi bin abi ufa radia allahu tacaala canhu qaala cabdullahi may ka goray azowna ahay duulnay maca rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay maca shay laduulni sabca gazawaatin duulimiyaalo todoba iyo laduulni naakulu halo naaman aljarada utay aman wa fi riwaayatin naakulu aman macahu maca nabiy maw macash jaraad ma nabag macashjarnay yani saasa jaraadka amanmasin ilaami me rasulka maagna ahe laku lakin ini halaaley rasulka fasaxay ama er lakin an maama er wa fi riwaayatin nakulu angnay macahu maca nabi maw macashe laangni aljaraada ludaaya laangni mutafakun caleyh ini halaaley layludaayi kartay an abi hurayrata radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naomay gole laa yultau lmuminu laa yultau malganina walmuminu lang min xujrin godko maratayni lama took maahay cujradaas oo waaxidin halinko e eh. maratayni malkuganuyna wa oo taas may bua lanka muminka may lambahanya lang digtoonsano oo diyaare yani markasta haado lambahanyi mana oo yani lang onayo afle afle ah henmaansano meel odow shay jar i inshal kasaanama eh lang odow kasaayo diyaarsano digtoonsan ini haado lambahanyi lanka muminka almayray rasuulka laa yuldaqu lmuminu lang mumin ay malganinaw min juxrin godko malku malkuganinaw juxrigaas oo waaxidin halinko le e eh maratayn lama tooko malku ganinaw tooko horoobla tooko kala wareegdo lambahany mana yani digtoonsanaado lambahay lanka mumanka yani ilahay waa kadowsha iyo shar ogaado digtoonsanaad mutafakun aleyh hadiskana mutafak way wa canhu an abi hurayrata taasna hadis kasta nusuulshayna lanko yaha yani waa kay abu shaacir abu cizata abu cizata gaalhay iya rasuulka sala allahu alayhi wasalam soo gaalay dagaalama wa bederrah kagobday walasku dhihi markidem bilaanbadan adhalay bilaantasay daraadiye hal indiyere waldi waldi sanadki demb hadan yani wa kay masala ma demb ciidan an kadabsantoy dagaal ana oo lila dagaalamahanbatoylel badan asaasa kalifaylatari marki dam abu sufyaan aha weday lasaba lakwadayni shaacir ahaay kabacda koy hadan uxud akoy uxudi hadana lakakobadi mana meela lakobadi hadan markaasomera rasul allahan iyaal badan i gibro badana dhalaya lang bilasyawnamale wal iskufurdawnama gabo imanaysay malan allahu calayka alaka galaysra idhier mana walba in kukaadatoy furashan in kukaadatoy dhi markaasa rasulka eri sala allahu alayه wasalam laa yuldag lmumin min xujrin waaxidin maratayni markaasa eriree adle yani hadana ikadiido bato makantaset binaanshafadeetire dhamaaga salaaxdo muxamed lama tooki kedi ad erta masuurta waa soo eri manaa loo elen langaalka sugaay meelalkada kolka laa yuldag lmuminu lanka muminka yani malka malganinaw min juxrin godko mara waaxidin halinko e maratayn malku ganina rasul mutafaq alyh waanhu an abi hurayraa radi alahu taala anhu qala qala abi hurayra may ku golay qala rasul lahi sala lahu alyh wasalam ilahi rasulka may golay alaatun sid laa yukalim llahu ilahi madhadla hum alaata ywma alqiyaamati fi ywm alqiyaama qiyaama maalinteed ilahi madhadla walaa yanduru anama fiiriya ilayhim ila alaata sididasmana fiiriya nadar raxma dayma naxariisadma daymooda walaa yuzakihu anama dahiraw him alaatadaas anama dahira walaa hum alaatad maylahina cadaabon cadaabiyalin cadaabkaas alim mulim anhu jawlahawdiyawaling aakhira rajulun alawal rajulun wa rajulkaas oo calaa fadli maain bi dheeraad ee korsho haadi bilfalaati baagooyi lahaadi yamnacu reebahu maagi min ibni sabiili musaafirki oo manaay ku reeba rajula mayl rooge lile gabal baagooye e eedin eho bilankelane bil roog biyona bi faalil eho eelku burgudaayan un lanki musaafirka haynan diidow kan usuga korkun yani naxariisaaw saasan nagadi ilaahay ma hadala qiyaama dilide mana fiiriya nadar raxma mana dahira cadaab warajulun kalama warajulun waay rajulkaasoo baayaca ah, rajulan rajul bayctamay silcatan badeeca ku gors ka gorsday ay bacd alcasri asar bacdise facalafa rajul facalafa rajul baayicu dhaaradi bilaahi ka dhaaradi laakada in haqaaday ha silcadeede bikada wakada ntaasa ka qaadadi fasadaka lbaayi fasadaka lmushtari nin rumaayo baayacga in rumaayo wahuwa beecgana wahuwa ay lbaycu beecgana calaa gayri dalika lmadkuuri kaansilaa sheegi keyrse iyo beengu beecgana saasnaaka beecin kan sadaad warajulun waay rajulkaasoo baayaca imaaman imaam la balantami laa yubaayichu warajulkan la balantamaan imaamka ilaa lidunya liajli dunya addunyo daraadee layla balantama fa in acdaa huwa imaamki adisiyahu rajulkisi minaa min adunya baclaha bacla dunya addunyo baclish adisi wafal cahda balanki oofiya wain lam yucdi huwa imaam adin siinahi rajulki minha baclaha bacla dunya an siinen lam yafinin oofiyan mutafaqun caleyh abi hurayra radi allahu taala anhu ala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasulka may kagolaysa of ilahay mana lahadlaw mana daymoodaw cadaab ai mana dahiraw cadaab ari meli alawal may bua rajulun wa rajulkaas oo calaa fadli maain in bi dheeraad ay korshe haadi bilfalaati baagoyina lahaadi yamnacu rajulu rajulki reebow yani wa kay ha yamnacu rajulu rajulki reebow hu almaa biyoogi reebow min ibni sabiili jidki nogshay musaafir min almusaafir ilay kadhegan ibnu sabiilki jidki nogshay musaafir ku reebaaw musaafirkan oo egankan marahay oomon iyo biyoogi ku reebe suna biyon biyo oo faadile ndide yani takugalo iyo neusiyoblamad ndid kaasay waay ko athani athani kan lamaad waay rajulkaas oo baayaca huwa rajulka laba yani kugadaday rajulan rajulka gorgorsadi silcatan badeeca ka gorgorsadi bacda alcasri asar bacdisha badeeca ka gorgorsadi asarka bacdisha wala lankasisahay may bu asarka bacdisha may buaha jahi ducaado waktiga yani dhaarishad waktigaas eedan mokadangasa bacdalasar dhaarto oo beenge lakadhaardaw horta dhaar beenge dembisha eedan winya hadan bacdalasar eedan daranto facala fadhaarday bilahi ilahi kadhaarday laakaday ni gaadaday ha silcata badeecadun tane bikada wakada boqol hakagaadisu aniba boqol inkafadid lay boqol i tuman shan tumanay kogeltiyahay boqol aniba inkafadid fasadaka beena sheegahay waanasieetun iyo meelo inkafadid fasadaka almushtari mushtarki nu ho baayacgin rumaay wahuwa becgana calaa gayri dalika almadkuuri kan adila sheegi boqolkun hayne sietun sagaalun meelo laakagadi kaaso iyo beentas dhaarday ilahay magaashe beenka dhaarday wa bacda alcasar na dhaardisun ilahay malaadalaw mana firiya manadaira wadabarimel wathalitu rajulun warajulun wathalitu kan sadad rajulun waay rajulkaasoo baayaca huwa rajulka la balantamay imaaman imaam balan lagali imaama yani galanto geliyey adika dooran yara balan lagali laa yubaayicu huwa rajulka labalantaman huwa imaamki ila lidunya liajli dunya adunya daraadiye jagaalka siyo meelmada halki weelo saasayna balantama fa in acdaa huwa imaamki hadi siyo hu rajulki si mina bacdaha addunyadiis fadaay bacdako si wafal cahda an oofiye adika lijaraka raacsana ley ngoofiya bananti wain lam yucdi huwa imaamka adin siinahi rajulki mina baclaha bacla dunya dunya baclishan siineen lam yafi huwa rajulki mangoofiya wala hada balanki kubahe imaamkia yani beeniyey kubahe kokorkoewa markaasusun ilaahay mana hadalaw mana daymoodaw mana dahiraw cadaab alimeli waan an abi hurairata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy nao may kagolay bayna nafhatayni lamad afuufo dahdiyo may haadeen arbacuuna afartun iyo haadeen qaalu asaabtameren ya aba hurayra aba hurayra arbacuna yoma miya qaala abu hurayr may kolay abaytu diidi qaalu mayreen arbacuna sanatan miya qaala abu hurayr may kolay abaytu diidi qaalu mayreen arbaciina farti shaaran min shaarin bila miya qaala abu hurayr mayre abaytu diidi wayubla kulu shayin xadiiska dhimasra wayubla kulu shayin shay kas iyo baaliyo way dhamaaday ardaka darsame shaygaas oo min alinsaani ilaa cajba danabi lafdi yani lafti oo dugtuka jarti ma ahayn fi fi cajbi danabi cajbu danabkaas fishaya yurakab lhalqu abuuruslas koriye dadki meelala yani ah, habada oo ka abuuro maayan taas wa abuurasta meelalaas koriye wa misgeed abuur dulkalikridaayo reed afoofa oo kale habadi oo kale yon binaadamka habadis taas wa taasa usun laku abuure uma yunzal llahu tacaala ilahay hadijiyey min asamaai samedeshe maan madara kudijiye ilahay madar oo ka zili yani waa ka mino oo kalimide fayambutuna dadki dhaladaayan kama yambut lbakalo bakalka sadan dhalada oo kale anfoofa an abu roobki mahoob afartun yani gubdo eedan gobol dadki dhon gubuurti ka jaran kolka lambaajudanaba baakahaytay siyaha kore lankia kore hawiinade bakal oo kale fud gabriga kukoofe bes binaanka surunyi faidahum iyamyanduron tililahay wacanhu an abi hurairata an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naomay ka goolay bayna nafkatayni lamad afuufod nafkada oo lamad afuufod may bua nafkado walka dhimade wali adduunka roogo dhon aka dhamaadentiyamoodniy nafkada lamaadni wal haka bee nafkat lbaxi nafkat lmawti manaato walka dhimade son wal haka bee bayna nafratayni yani yani aakirzaman hoobnae bunki garna arshe haysa si rasuulka laayo sengni kayfa atanacam wa saaxib lqarni yani wa kay yulqimu qarnaho yani wa kay lahaadki buun kasta afye kahay mana malag israafile buunka afye kahay afuuf lay sugaay bes inti amara kusiyo fuuf delkusa bes reer fuufo leswilnhogonaysakunadhamaadeen yani bayna nafratayni lamad afuufo kahadiyo may bahaaday arbacuna afartun yahaadeen qaalo asaabtu meren ya aba hurayr aba hurayr afartunga lamad afufod lamdatiyo hadan ari afartun kolkan cadad oo mubham e mayn ba hata tamyiz isin tamyiizaynila tamyiizna makadar arbacuna sanatan miya arbacuna shahran miya arbacuna yawman miya walba masheen siya la warsadi qaalo asaabtu meren ya aba hurayra aba hurayra arbacuna afartun miya yawman miyon afartun maalamood miya qala abu hurayrata abu hurayra may kagolay abeytu didi an masanaraw afartun maalago masanaraw laakin afartun laysangareen kaalo meeren arbacuna sanatan aha afarton san miya kaal abu hurayr may gole abeytu diidi masaneltaasna kaalo meeren arbacuna shahran miya kaal abu hurayr may gole abeytu diidi afarton lay oo degden afarton kala haysada laakin hankel allahu yaclamu afarton san miya mooshi taas afarton lay dheegi rasulku dheegi taasasin sheegay yani wahay wayabla hay yani wayabla may baaliyoowey dhamaaday kulu shayin shay kas shay kas iyo dhamaade shaygaas oo min insaani bin aadamka shay ku ahaadiyo dhamaade a bin aadamka dhulka hoob la la abuuro ladug oo o walaagi dhon dhulka kadarsamaayan hilibkii lafaagi kulli fahaanki yani may dhahgalay dhulka kadarsamaayan aradi yeedahaysi lukuyaaba ta ini binaanka batolanki lafaagi kadarsameen daluulihii sii qaado afarta giblo isha darsamana yani saase ta ilaahay abuure ilaa cajba dhanabi yani waa kay lafti oo dugraalka degdarti maahin cajba dhanab maahin adhanabu may bua bifatatayn aakhiru fadaari zahri lafdood aakir she wayakunu musalatan yaw walcajbu cajbag manaha cadmon laf oo sagirun yaro ladiifun nugul fi daakili danabi duk daakil shay reede tijarto jirjirig ew mana oo manan jabaane saanse ew kaanasa kolkun kubaagaali bin aadamka arama ama kortaanyo abuur waay kolkun taasa baagaali meela ilahay kukalgiye ilahay meeli lafaagi hasaare hilibki hasaare meela ilahay kukalgiye lili yurakabu fihi fi cajbi danabi cajbu danab yani wa kay masalan cajbaga laftiyo danabtana dugraartig yani gadaal jarti dubkiyo ilaa yani ilaa cajba danabi dubki laftis maahin laftireesega jarti maahin fihi fi cajbi danabi cajba danab saasa yurakabulhalqu halqigi laas koriye halqigi meelo laku abure laas koriye wa uma yunazil llahu tacaala ilahi hadije min asamaai samadeyte maa madar oo kal yani kal miniyi oo kale madar oo roob mino oo kale ilahi hadije wa fayambutuna dadki dhaladaayan kamasidi roobki dhulki gale kamasidi oo kale dhaladaayan yambut lbalo bakalkan dhalada oo kale bakalka sadaan bahayo oo yani iyo qof kasusonayo kuri dhalinyara ay sodon jar iyonayo farton jar oo kale iyahabehe wa mutafakun aleyh adolkana mutafak waay waanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka goolay bayna wakti anabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shayba fi majlisin makana fadhigo fidhi yuxaditu nabiyu nabagalgooma gooma dadkan sheekoya wajaa may koya nabiya acraabiyu lanku reer baadiyen koy faqaala alacraabiyu meray mata saaca sacde me rasuul ala sacde iyaamla sheegaw ema dhiyaas famala rasuul lahi tabi sala lahu alayhi wasalam yuxadisu hal sheeko ya tabi faqaala bacd lqawmi qomki bacdigoodi meerena samica nabiy nabag dheegay ma qaala alacraabiyu acraabigi wali kagooli rasuulka dheegi kees fakariya huwa nabag ka haday ma qaala alacraabiyu acraabiga gol sheekaaday wala nin jawaab wa waqaala bacdum bacdulasaa meereen bal lam yasmacwa rasuulka jawaab faday mabdheegneed xataa idaa gala nabiyu nawo marki faarugay xadisahu xadiisa nabiy faarug ya qala nabiy naumay goli ayna saail an saaca awe ki hodhay sacdii warsaday ayna saail ki suaalay awe an saacati sacdii warsaday awe qala nabiy naumay kagolay ha anada anwaako ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo qala nabiy naumay gole ida duyicat lamanatu amaanad la lahadlaayo fantadiri saacata saacda kiyama sugwaay qala qala alacraabiyu acraabigi may kagolay dahay kayfa dilaacatuha anun suaalaha noo dheereeyaanyo si shaldhikaan walala ishalgiyo fadaan kayfa ilaacatuha ilaacatu saaca ilaacat lamaana amaanada yani waa kay halaayawshase haadi qaala nabiy naomay golay idaa wusida almru amarka di lantiriyo ilaa kayri ahli ahli lamri amarka helshay hershay lantiriyo faintadir saacata saacad sug sawa lbuaariy buaariy adiskana wariyey wacanhu an abi hurayrata qaala abu hurayra may ka golay baynama nabiyu sala allahu alayhi wasalam fi majlisin makaan fidhigo roog yuxadisu nabiy algoma saabtan sheekoya ja araabiynago araabi nabiyan koy faqala lacraabiy mere mata saac mata taqumu saaca saacdene gumaaso ama laa rasuul lahi tabi sala lahu alay salam yuxadisu rasuulka halsheekuya sheekadiis oran wedegi faqaala bacd lqoomi qoomki bacdigoodi meerena samica nabiy nabog dheegi ma gaala alacraabiy acraabi in walikagooli dheegi fakariha nabiy nabo kaadi ma gaala alacraabiy acraabi in walikagoolya kaadiyo waqaala bacduhum bacd lasxaabi asaabti bacdigoodi meerena bal lam yasmac huwa rasuulka ma dheegna xata ida kala nabiy nabo marki faaruga xadisa adis nabiy faarugi ya qaal nabiy may ol ayn asaail asaail ayna ayna aaway asaail ki suaalay aaway yani saaca saacdiki warsaday waaf qaala alacraabiy meray ha buraarige ana anumana ana asaail ani saailka hay ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo qaala nabiy na may ol idaa dayicat ilamanatu amaanad hadi lahalahay amaanad lakindhibadood hadi halaayo lanag fantadir sug asaacata saacda yaama koytay markaasay sug sa rasuulkani qaala alacraabiy meray kayfa ilaacatuha ilaacat lamana amaanad halaayo sheegtay haadi kala nabiyna omay kagolay ida wusida lmru ida wukila lmru amarki adi lang wakaalado ilaa ayri ahli ahli lamri amarki ehelshay ersha adi lang wakaalado lang madaxnagadan madaxnakawel ad aragdo fantadir suga saacata saacdag yaama sugwa rawa lbuaariy buaariy adis wuriyay almru amru lkhalifati langjeed madaxnimada amarsha wilaayada iyo neo madaxnimada amarsha ida wusida almru amarki adi lang tiriyo ey uxiila lawareejiyo wawukila lang wakaalado alamru amarki ilaa ayri ahli ahli lamri marka helshay keershaylin wakaalado ad aragto fantadir anta suga saacata sacdog ya markaa suga walbukhaariyo bukhaariya waxdiidkana weriyey wacanhu can abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay yusalluuna lakum yusalluuna tukdaayana lakum isinsin tukdaaya fain asaabu hadii asiiban falakum fa sawaabu lakum sawaabka leh wain akdau hadii gafana falakum fa sawaabu lakum alayhim walwisru calayhim dembada korsha wahadira walbukhaariyo bukhaariya waxdiidkana weriyey وanhu an abi hurayra ana rasuul lahi sala lahu laه وslam qaal rasuulka may ka gore yusaluna tukadayan imaamin dadka imaamiyaalka tukadayan lakum liajlikum isin lahantina sin tukadayan imaama signagadayan fain asaabu hadii salaadiya siiban silifadayan tukadaan falakum fathawaabu lakum walahum hawaabka sin iyo beletin markaas fathawaabu lakum asin sugnaadi yoona hawaab helaansi isin hawaabkin kaamilan helaasan wain akdau hadii gefaan falakum fathawaabu lakum hawaabkisin le وعalyهim وlwisru dmb عalyhim iyo korshood dmbaadi و الbخaariy bخaariy adis wuriyey وanhu an abi huraiرata رadi الlahu taعala anhu kuntum kayra umati ukrijat للناas qala الlahu taعala ilahi may ka goray kuntum haaten kayra umatin umadan khayr badan iya haaten umadaas oo ukrijat lahabiyey linaas dadkalansaari qaala yani wa kay abu hurayra may ka golay khayr الnaasi dadka ha an khayr badan yani linaasi dadkan an khayr badan ya'tuna lakoeyan bin binaasi lakoeyan fi salaasili silsilyaal fisoklgoeya fi acnaagihim salaasilaas oo fi acnaagihim lugmyaalkooda hati hataa yadkulu ilaa kugalaayan bilislaami islaamka kugalaayan hay wacanhu an abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abu hurayra may kagolay kuntum qaala allahu taala ilahay may golay kuntum haate kayra umatin umad hanin khayr badan yahaate umadaas oo uxrijat iya umadalhansaaray linaas dadka lahambiyi aye yani abi hurayra adidka lakuriyahay haddana gaala usle qaala nabiy qaala nabiy naomay ka golay sala allahu alayhi wasalam khayr nnaasi dadka ha an khayr badan linnaasi dadka an khayr badan ya'tuuna lakooyayaan bihim binaasi dadka lakooyayaan fi salaasili silsiliyaalika lakooyayaan gaaladii oo kale muslimiinti waa jihaadaya gaaladiy jihaad weerarlaka qaade wal haka gobsadee gaaladi markide musalsililhakirdawe wal sheene salasilaas oo fi acnaagi acnaagi naas dadka kooryaalkooda haati wal sheene wal haka faali muslimiinta la dhahkilima dadkio hayo lahadhafaali wa islaamayan marka dil hataa yadkulu reed inti kugalaan fil islaami kolka ukrija linaas asaktimaa olasa gobodaasan dadaa gobodaasan kafalasan marka dil dadki islaamayan islaamiyaasan jini sabakinka galaan reed mana dadka laatisaari saasarka er fasli yani hataa yadkulu ilaa kugalaan fi lislaam islaamki kugalaan waanhu an abi hurairata radi allahu taala anhu an inabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naumay ka golay cajib allahu caza wajala ilahiy aliyaabi min qoomin qooma liyaabi qoom kaso yadkuluna galaayan aljanata galaayan fi salaasili silsiliya silsiliyaalka galaayan wa cajib allahu an nabiy sala lah ala sl qal nabi naume gol cajib allahu caza kalib haday wajala winadiya liyaabi min qoomin aliyaabi qoom kaso yadkuluna qoomka galaayan aljanata galaayan fi salaasili silsiliyaalka galaayan oo silsila jinadka galaayan sadew yani wala qobode wala silsileeye usubandinfasida doon mac rawahuma xadiiski hor ir hadiiskama may weriyey albukaariy imaam albukaari lay weri qala taas qaala nabiy la khayr naasi tiyo dheeraan qaala nabiyu khayr naasi linaasi yatuna bihin saasay tan isijara lamadaba bukaariya weriyey macnaahu macna lxadis hadiska macnaasha mayla yusaruna wala kafaale oom kasa lahakafaale wala kobade wayubayaduna wala hirdhawe wala hire uma bacda dalika marka lisheeno muslimiinta iladaadiye yuslimuna islaamaya fed fa yadkuluna aljanata kalkun jinadi mayn sabab nagdi galawshe silsiladaas ilahakobadi oo lankobad fane wadin sho gaalada roogu faden gaalnimadaas la horan wedi faden wala kafaali wala kobadi wala hirdowi silsila lakisheni iyo silsiladi aniya ayin islaamen marki damjini saasgala macna macna laditi hadika macna jemaybua yusaruna wala kafaale wayugayaduna wala hirdowe wala eda goortilan tide wala hirdowe lakatinoe uma yuslimuna islaama anare fa yadkuluna galaan aljana sa galaan saaso kalku yani yadkuluna aljana fi salaasili silsili oo kusugin jina galaan tililay macnaheeda saaso mana silsili asolshe silsili lakisheni asolsho وanhu an abi hurairata radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayه wasalam qala nabiy naumay kagolay acab lbilaadi bilaatan linjilan badinyi ila llahi taala linjilan badinyi masaajidha masaajid lbilaadi bilaad masjidyaalse waay waabkad lbilaadi bilaatan langdirafaw badinyi ila llahi taala langdirafaw badinyi aswaaquha aswaaq lbilaadi bilaadasay suugyaalse waay axab lbilaadi bilaadi yani biladyaala xaafidyaala ama biladyaala tan linjilan badinyi ila lahi taala ilahay intikalan jelan badiy masaajid wa masaajid bila bilaadiyade masjidyaal jelan kajelan badi xaafidkaas masaahidka yaal masaahidkaasa ilahay disan kajelan badinyi waay waabkalulbilaadi bilaadta nagdirfo badinyi ila lahi taala nagdirfo badinyin aswaaquha aswaaq lbilaadi bilaadiyade suuqyaalse waay may wele suuq manaa raayat shaydan kidangalere yani wa kay masaajidka raayat lislaam sun kidan rawa muslim muslim iyo wacki suuriyey wa can salman alfarisiy radi allahu taala min qawlihi qawli salman mawqufu mana min qawli qawli salman salman golsi mel kuriye gaala salman inika koori laa takunana yani wa kay ida stadacta laa takunana anta idanko dhakadlaay laa takunana ngaato in istadacta hadii ad awood awala man shafsaki muray ngaato yadkul huwa manka galaw suuga galaw walaa aakira man shafsaki domboy ngaato yakruju baha minha min asuuq may wali fainaha ina suuqa suuqa macrakatu shaydaani shaydaan makaano dagaalkewa wa biha bisuuqiya yunsabu yansib huwa shaydaan surudey raayata raayata shaydaan shaydaan bandiiridiisku surudew ah yani rawa muslima muslim ya wadis hakada sudatan yan wuri wa wacan salman alfarisi salman alfarisi yani wa kay mayl kuriye ahi radi allahu taala canhu min gawlihi gawli salman alfarisi salman alfarisi goolka mayl kuriye kala salman inaka gooli laa takunana anta lankoon lahadlay lan yaho un haatay lambo isaab subadalahadla ahi ofka ofkanayo un haatoy in istaacta hadii ad awood hadii ad awoodod n haatoy awala man shaksaka n horoy n haatoy yadkulu amanka galaw o suuga suuga galaw suuga laki galaw lankin horoy haatoy a walaa aakira man ofkin damboy n haatoy yakruj hua manka bahaw minha min asuuki suuga soy kabahaw kin damboyn n haatoy suuga nkhoreyto inkhormartoy kan kadamboyn ad n haato hormar may weli fa inaha ina suug suuga suge macrakatu shaybaani shaydan yani makaano rigrigadiis waay makaano dagaalshay mana yani fa inaha ina suuqa suuq diyade macrakatu shaydaani shaydan makaano dagaalshay meel isku dagaalamaayo dadka kala dagaalama dadka fasaadiya waay wa biha wa fiha suuqas daadisa yansibu yansubu yansubu huwa shaydan surude raayata raayata shaydan shaydan bandiridis surude wa suuq datisa bandiridis yaal meel dadka fasaadiye rawaa muslim muslim ya wadid kuli hakada warawaa may kala wuriye wadidka albarganiyo bargani iya wuri fi صaحihi صaحi bargani bargani صaحi sheek wuri an salman salman alfarisi qala salman may kagolay qala rasul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may kagolay laa takun ang hatoy awala man shaksaki ngore ang hatoy yadkulua manka galaw asuga galaw walaa aakira man shaksaki dombo ang hatoy yakruju ba minha min asوk soka ba ng hatoy fiha ki suki sugas fi shaya baala shaydaanu shaydaanka booley wafaraka hadana kabojariyey mila kuma kabubujisade a yani qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulkina golay laa takun anta adan haatoy salman lfarisi ala hadlay eyrjtasulon la hadlay laa takun anta salman on haatoy awala man shaksakin horeyn haatoy yadkulu a manka galaw asuuga asuuga galaw walaa akira man shaksakin dambo in haatoy yakruj bayo mina min asuug may eli fiha fi suuq suugas gatisa qaala shaydaan shaydaan yani ka ukumeeye meela ka yani ka ukumeeyey ka dhale waayo kumoosha kadejiye haddana yani wafaraka kaboojaliye wa ay akraja min baylihi ukuntisay sheeku bi alfara boojal wawa fara maylar waladu daairi shimbirkoon ogshay wa yani takunu lahu fi suuqi hawlatan wasawlatan wa shaydaan suuq datisa dadka boode dadka fasaadiye mana meela dadka weeraray dadka fasaadiye waan caasimin caasim alahwal cabdllahi an cabdllahi waan caasim alahwal mayl kuriyey an cabdllahi bin sarjis kusii wiri radi allahu taala anhu qaala cabdllahi min gole gulsan mere lirasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shemay ngare ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo afar allahu ala dhaafa laka ad lahaantaada ki alakin dhaafo lirasuulilah ya rasuul alah afar allahu laka qaala nabiy naome golay walakadin alakin dhaaf qaala caasimu caasimay ka golay fakulta mere lahu istakfara laka rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam haye kultu amay ka golay lirasuulilah mangara sala allahu alay salam ya rasuulallah ilahay rasuulkiisiyo yani wa kay afar allahu ilaahay dhaafay lakaad lahaantaa kin dhaafi a ay qaala may ka golay qaala nabiy naomay golay walakadin ilahay kin dhaafiyo qala caasim caasimay kagolay fakultu almay ngaray law licabdillaahi binu sarji samay ngaray astakfara istakfara dhaafatin dalbay laka ad lahaanta caasimo rasuulllahi dhaafatinkin dalfay yani waka ya rasuullahi afar lah wala dhaafa laka alkin dhaaf qala rasulka ma ra walaka waafar lahu laka adina alkin dhaafku qala caasimo ma ray fakultu lahu licabdillahi binu sarji samay ngaray istakfara laka ad lahaanta wa dhaafatinki dalbay rasuul llahi sala allahu alay slam iyo dhaafatinki waydiyay qaala may ka goley yani cabdلlahi qaala cabdالlahi may goley nacam ha rasuulka dhaafatinga in weydi walaka ali dong hata o oh, caasim bin axwal eto dong hata rasuulka dhaafatinga kin weydiy oh. may daliilinge uma tala huwa cabdالlahi bin sarjis akri hadi laayata aidan tang e akri wastakfir dhaafatin dalad anta ada nabiy lahi muxamado oh, lidembika dembiga dhaafatinga dalad walilmuminina muminiintina dhaafatinga dalad walmuminaatina dhaafatinga dalad adina lilmuminiin almuminiin mehem ha dhahgalaaso ha caasimo ada nafta dhaafatin rasulka waydiy muminiinta dhon iyo muminaadka dhon dhaafatin rasulka waydiy uma tala huwa cabdullahi bin sarjis akriya hadi aayata aydan akri wastakfahay wastakfir dhaafatin dalab anta nabiy lahi muhamed o dembiga dhaafatin dalab walilmuminiina wastakfir lilmuminiin muminiinta ma dhaafatin dalab oo midilka walmuminaat wastakfir lilmuminaat muminaat bilaantayna dhaafatin dalab kolka adi dhon hata dhaafatin rasulka waydiy sawa muslim muslim iya adiska uriyey وan abi hurayraa lansaabi mascudin ilansari radi alahu taala anhu qala abu mascud may ka golay qaala nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulki may ka golay qala nabiyu ina mima aladi may kumid ah adraka annaasu dadka hadeeren min kalaami nubuwati naba namadi kalaamti kumid e nubuwadi alulaa hore may kumid ah ida lam tastaxi hadi adan xishoodan fasnactu bima shita wali fadaas aw albukaariy bukaariy waxdisana weriyey can abi mascudin ilansari radi alahu taala anhu qala abu mascud may ka golay qaala nabiyu naomay golay sala allahu alayhi wasalam inama imaam ladigi may kumid aha adraka annaasu dadka hadeereng may kumid aha min kalaami nubuwati nabanimadi kalaamtina kumide nabanimadi alulaa hor kalaamtina kumide may kumid aha yani waa kay masalan gawla gawlahom gawl annaasi inatisinshel gawlahom gawl annaas dadka goolsheeyo kumide idaa lam tastaxi anta lan yaw adi adan xishoodan fasnac subi hadii ilahay kuxishoodane bin aadam in kushoodan walban kuishoodaan fasnac subi ma shita walifadaasreed amru tahdida lere suubitaasoy walum dama samaraayo yani wali gohololeta amrutadid guulguulu wel de araganasi fasnac suubi ma shita wali fadaasa suubi waay kawa lbukaariy bukaariy wacdisana weriyey wa can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala ibnu mascuud may ka gooley qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay nabi shay may ka gooley ina ahay awalu ma shay kan horeeyo yla laxugmiyaw bayna annaasi dadka dhahdiyo yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinti laxugmiyaw kan horeey fi dimaay dhiigyaala fiisoo ahaaday awalu ma shay kan horeeyo yuklaa lacugmiyaw bayn annaas dadka dhadiyo lacugmiyaw yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaamati qiyaama maalinti lacugmiyaw kan horeey fi dimaay dhiig yaalo fi suaali qiyaamaha sila deer wali kowtu lacugmiyaw dhiig waay oo lang ala lanki lang muslime dhiig sheedeedi walow ido mugsab dhiig kasoy haadi hateedi kaasa kowtu lxisaabe lilay mana kaasa lacugmiyaw xadiiskan gaanta sali xadiiska la irajal awalu ma yuklaa bayn annaasi yawma alqiyaama asalaatu xadiis irajal lamadi xadiis oo la iskorkooyen lakin kan kan dhiiga lacugmiyaw lay kaasna salaadu alay labadi xadis maylka jamciye ulamada jamciyeena labada xadis hadi iskoorka oyaan mucaaradada hadi kudhexayto in iskoorka oyan la arag ama iskilaafahay ano iskoor jeedan leer hadii jamacsa suurto wal jamciye mana hadii jamacson suurto anen markaas taarikh soo la fiiriye si taarikhkay horey mansuuka nagday kan taarikhkay damboyo naasik ah eh. hadii taarikh nan lahayn tarjiixa la fiiriye lamadan xadis ka raajacsan aliley oo yani ay weriyahay xadiiska hadisa lamadan xadis kitaabe lan fiiriye dadka wuriyaayen hala fiiriye dadkaasa la rajace hibilow seeka jiraan hanasa iyo eed akhyaaringay hanasa la rajaye kaasa la marisiye masalan hado hadi kajalo xadiiski bukhaari o muslim hadi xadiiski kayaal sunanta hadi kayaal may la rajace kan bukhaari yani muslim kayaal saxiyaantiidi oo la rajace taas oo kale masalan hadii hadan yani taarikhi jinka ayin tarjiixna suurtawaayo lamadiiba jin ayin markaasay tawaqufala suubiye lamad walku aamuse kan kan lamad malelaayo lamad walku walka joogsay tawaqufala sameelili hadi yani jam adi suurtao adi jam suurtao aljamiya culamada jamiyar may kasuurtawen xugugda lama langiibiye xaqulaahi iyo xaqulaadam wa xaqulaahi wali kowta hisaabta la hisaaba oo kowta laxugmiya salaadaan horey xaqulaadam wali kowta laxisaabaan man horeeye dhiigan horey saasa xadiiska jamci mutafaqun caleyh waan caisaa radi allahu taala anha qaalat may kagolay aisha qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may kagolay kulikat lmalaaikatu malaa'iga la abuuray min nuurin nuuriyalaku abuuray wakuliga ljano jinigiisun wal aburi min maarijin hula min naarin dae walaku aburi wakuliga aadamu aadam wal aburi min maagi laku aburi wasifa lakum isinisin tilmaamay ahay yani waa kay saas way arri laku aburi mana walilisin tilmaamay oo ilahay sin tilmaamay saasa laku aburi ilahay meri minha khalaqnaakum tanga sinku aburni mana aradan tanga arada tilmaamay minha min alardiya khalaqnaakum wa fiha nuciidukum wa minha nukijukum taaratan ukra tangana sinku aburni haddana tan asin lagaana dhowtina tan asin kubiyaana erilahay taasu tiya yani ala yani minhaa khalaqnaakum ala khalaqnaa abaakum waay aawkinga dhoobadon aradon ku abuurna haddana tan asinka nagaana dati hoob dhimadan unta damboyda kudan walbere yani saas way hadhowti haddana anta lailaas kubiyo manadi ay saasu yani wakuliga aadamu waa lo abuuri kuligat lmalaaikatu malaaigta ilaahay ala abuuray min nuurin nuur nuur yal ku abuuri wakuliga aljaanu yani jinigiisun wala abuuray iblis waman macahu wa awlaadis min maarijin yala ku abuuri yani og yala ku abuuri min lahabin og muktalid lalwani mudug yaalsha iskhilaafsano og oo mudugsha iskhilaafsan min naarin dabe la ku abuuri wakuliga aadamu aadam wala abuuri min maag yala ku abuuri turaab wasifa huwa maag la tilmaamay lakum lasin tilmaamay ara la ku abuuri rawaa muslim muslim iyo wacdis kuriyey wacanha an caiشhaa radi alahu taala ana galada aish may ka golay kana halqu nabiy khuluqu nabiy lahi sala الlahu alayه wasalam ilahay nabisay dabeecdiis may haysay alqur'aana qur'aanka iya rasuulka dabeecdiis haydi aman edan wi rasuulka dabeecdiis qur'aanka hayd wal ad wali qur'aanka seegaya kacmal falaayo kana khuluqu nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsay dabeecdiis may haysay alqur'aana qur'aanka hayd qur'aanka kacmal falaayo rawa muslima muslim iya wadiis wuri fi jumlati xadiisin xadiis jumladiis dhadiya kuri xadiiska soo dawiilin dheer wa canha an caisaa radi allahu taala anha qaalad caish may ka goole qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulkama golay man axaba man gofal gofki axaba huwa manka jeel liga allah ala lakulon shay lanki jeel axab allahu ilahay nijeelade ligaw ligaaman mankaaso lakulon shay jeelade waman kariha lanki kaadaayo liga allah ala lakulon shay kaadaw kariha allahu ilahay nikaada ligaw ligaaman fakulton mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo wakarahiyat lmawti mawt kaadaw shay miya fakuluna unu dhamaantan nagrahu nacnu unu dhon kaadaane almawta kaadaane qala nabiy mara laysa lamru kadalika amarka saas ma eh walakin almumin lanka muminka idaa bushira hadi lan bishaarayo marki sakaraadka lan bishaarayey biraxmat illahi ilahi raxmadiisiyo wa biridwani ridwan illahi wajanati janat ilahi lan bishaaray ya axaba huwa muminki jelade ligalahi jelade dhimi shifade walaan addunyada dhamame walaagas horkis lan bishaaray litusi yawafade faacab allahu ilahi jelade liga liga almumin wain alkafira kafirkan idaa bushira hadi lan sheeg la wargiri bishaare meesa yani waa kay hay mushaakala taasoo raylna kaaya maahin cadaabskabishaar walan sheegila wain alkaafira kaafir idaa bushira huwa kaafir hadi lin sheego bicadaabilah ilahay cadaabka iyo watakadi sakalilahi ilahay diribta lin sheegwa kariya huwa kaafirki kahade ligalahi cadaabna hortusiyaale kalkun ilahay likulmawshe kahade wakariha lahu ilahay nireed kaade ligaahu ligaa lkaafiri kaafirkaas kulmawshe kaade rawaa muslim muslim ya xadiiskan weriyey an aishata qalat aisha qaala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahay rasul jameyka golay man axadalanki jelado liga lahi anana kulanka jelad axadalah ilahay jelada liga ligama waman gofalgofi kariya hua manka kaado liga lahi anana kulma shay kaadon kariya lah ilahay kaade liga ligama mankaaso kulan shay fakulton mer aisi hadii wal fahamto xadid dheeg xadid kasto yani fahm dalaba jartay sii su-aalo jarta fakulton mer ya rasuulallah akraahiyat lmawti moodka hadaw shay miya kaado kala sheegahay moodka hadaw miya fakuluna unu dhamaantan hoobsaasat nagra nacnu nudhon kahadaan ilmawta kaadaan iyabua qala nabi naumay golay laysa alamru amarka mahaan kama kadalika kama dakarta soo sheegdi mahaan walakina almumina lanka muminka ida bushira huwa mumin hadi lan bishaara biraxmat illah ilahay naxariistis wa biridwani ridwan illah ala raadlaas lan bishaaray wajanati wabijanati janat illah ala jilis lan bishaaray axaba huwa muminki jelada liga allah ya jelada faacab allahu ilahay liga liga almumin wain alkafira ida bushira huwa kafira silan sheego bicadaab illah ilahay cadaabti la wargediyo lan sheeg adaabka makin horeeye horta eleel watakadi sakadilah ilahay dhirishelin sheeg kariya huwa kaafirka kaade ligaalah ala lakulun shee kaade reed wakariya lah ilahay kaade ligaah ligaal kaafir kaafirka lakulun shee kaade saas wa rawaa muslim o muslim iyo wadiidkana wariyey ahay yani rawaa muslim o muslim iyo wadiidkana wanu min lmuminina